waa istamic dhegayso waa cid ku celi waxaa inoo qoran waa magacyo khaalid oo nin magacii ah khaliil oo nin magacii ah khawlatu oo gabadh magaceed ah khadiijatu oo gabadh magaceed ah bikhayrin oo iyaduna wanaagga ah oo kha'dii oo xagga dhexe gashay ah inta horena biligu ay ku jirtaa markaa waa qaabkii loogu dhawaaqayey ayay intaasiba tilmaamayaan atadriibu athaani waa kelmada la akhriyayo tadriibka labaadna waxa weeye istamic dhegayso waa cid ku celi intaasi kaaf bay ka bilaabaysaa intana kha intana kaaf intana kha waa kaaf iyo kha iminkana karra oo macnaheedu yahay wuu ku rogaal celiyey maalan karra khara yacni wuu dhacay weeyaan saqada oo mid waliba waa kelmad kabiirun waa wen yahay iyo khabiirun waa uu ku xeel dheeriyo aqoon buu u leeyahay kusuufun oo ah cadceedu markay madoobaato khusuuf oo ah markuu dayaxu madoobaado kaana wuxuu ahaa khaana wuu khaa'imay wuu khiyaameeyey kaawiyatun waata wax lagu kaawiyada dharka iyo khaawiyatun oo iyaduna wax isku duunsan ama isku dhacay nakiratun waa shay aan kolkaa la garanayn baa la nakira nakhira oo iyaduna khaadii ka bilaabmaysa makara oo iyaduna yani uu shirqoolay iyo makhara erayadaasoo meydho isku wada nooca fakaak iyo fakhaakh nakiir iyo nakhiir mukaramun mukharamun waa kelmaduhu si ay u kala farcamaan tasarufka markay sameeyaan kelmaduhu fakka iyo fakha masaka masakha saaka saakha masluukun masluuqun nasaka nasakha ereyadaasoo dhan yacnii waa erayo lana akhriyayo lana xafidayo oo kelmadihii ah atadriib haalith tadriibka ama layliska saddexaadna istamic waacid isna waxa weeye dhegayso oo ku celiya oo qur'aankii wa aayaatu min alqur'aani alkariim walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa aakhira adduunyada kaaga wanaagsan alkhabiihaatu lilkhabiihiina waalkhabiihuuna lilkhabiihaati yacnii dumarka xun waxay ku habboon yihiin ragga xun ragga xumina dumarka xun bay ku habboon yihiin fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaad waxaa ka dembeeyey jiil iyo ummad ka daba kacday oo salaaddii wadeeceeyey ama baylihiyey kuwii wanaagsanaa bay ka dembeeyeen facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin ilaahay caabud adigoo cibaadada u gaari yeelaya yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum ilaahay wuxuu idinku abuuray caloosha hooyooyinkiin khalqan min bacdi khalqin yacnii abuur istabajoogahoo marxaliyahoo kolba qofku uu korayo intuu caloosha ku jiro waman yabkhal fa innamaa yabkhalu can nafsi qofka gacaradkaadee wax bixin waayaa naftiisunbuu bakhaylnimo ku sameeyey oo ajrigii abaalku heli lahaa ayuu naftiisa seejinayaa khusha can absaaruhum iyagoo yacnii indhahoodu ay dullaysan yihiin yakhrujuuna min ajdaaf xabaalahay ka soo baxayaan kaannahum jaraadun muntashir waxaad mooddaa ayax faafay oo kala dareeray oo qaybo dhan u socoto wallaahu laa yuxibbu kulla mukhtaalin fakhuur ilaahay ma jecla qof kastoo xarrago badan oo faang badan oo kibir badan alladiina yabkhaluuna kuwa aan iyagu wax bixinayn baa ilaahay yidhi wayaamuru nnaasa bilbukhl erayadaasoo dhan waxa ay had iyo jeer calaamad gaara ah lagu qoray xarafka kha'da guud ahaanna waa jumlado lagu barayo qofka inuu aqriyo iyo kuwii hore erayada iyo kelimaadka ahaaba haaniyan ka labaad waxa weeye ama qaybta labaad waa fahmu lmasmuuc in la fahmo wixii la maqlay ama la dhegaystay atadriib waxa weeye layliska koobaad istamicu kolkuu hore dhegayso had jeer wuxuu leeyahay cajalado la dhegaysto kitaab ama kolkuu macallinkuba akhriyaya waa la dhegaysan karaa uma dac calaamata sax calaamada sax waxaad dhigtaa fi lmurabbac muxuu ahaa labajibaaranaha ama afargeeslaha almunaasib calaamadda saxda ah ku habboon ee saxan kolka halkaasi macnaheedu waxa weeye markaad dhegaysato dhegaysiguna akhris buu samaynayaa akhriska aad dhegaysatay wixii saxa ah qor oo sax ku qor calaamadda sax ku qor markaad dhegaysato sawirkan meesha kugu qoran marka la aqriyo wixii saxa sax atadriib ah ahaani ka labaad waxa weeye istamic waysna waa dhegayso uma da calaamata sax calaamadda sax saar oo ku qor fi اlmurabع almunaasib laba jibaaranaha ama afargeeslaha saxda ah waxa ku jira marka la sheego mid walba waa murabac oo waa laba jibaarane afartan dhinacba isu leeg kolkaa waxa ku jira ayaa la akhriyaya sawirada ah wixii sax ah sax saar التdريب الثالث waxa weeye layliska saddexaad istamic dhegayso ثuma dac waxaad dhigtaa الraqma numbarka iyo tirada fi lmurabac almunaasib murabaca ama afargeeslaha ku saxda ah nambarkiisa c markaa mar walba kuwan waxa ka horeeya akhris baa ka horeeya aad dhegaysanayso dabeedna kaasaa akhriskaasaa had iyo jeer lagu saxayaayoo kaa dhegaysiga cajaladaha la socdo weeyaan altadriib alraabic ka afraad waxa weeye istamic dhegayso marka hore ila su'aali su'aasha dhegayso uma dac araqma dabeedna nambarka ku qor iyo tirada fi lmurabic almunaasib munaasib ee afargeeslaha ku habboon kuwaas inta badan waxay yihiin kuwarka la dhegaysto cajaladda siduu u akhriyaya macallimku ayay ku saabsanaanayaan kuwaas inta badan alkalaam iminkana waa hadal wixii oo lagu hadlayo altadriib alawal waa layliska koobaad tabaadal waxaad weydaarsataa alxiwaara wada sheekaysi maca zamiilika saaxiibkaaga ku wada sheekaysta kelmadahan oo kalaam ka sameeya kamaa fi lmithaal sida tusaalaha ku qoran koobaad iyo labaad baa lagu siinayaa ama tusaalaha koobaad sidaad ugu wada sheekaysanaysaan da' waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi ismii faatimatu bay tidhi magacaygu aniga waa faatima ana misriyatun anu gabadh masriyada baan ahay ana min misra anuu waxaan ka imid masr ahlan wasahlan e, e, itniin ardaydii labaad waxay tihi ahlan wasahlan soo dhowow markaa maxay sheegtay magaceeda iyo jinsiyadda ay halkay u dhalatay iyo dalkeeda saddexdaa qodob bay sheegtay markaa maxaa inoo qoran faatima iyo misriya iyo misra saddexdaasaa qoran faatima waa magaceedii misriyana waa jinsiyaddeedii misrna waa dalkeedii saddexaasay ka jawaabto halkan markaa waxaa ku qoran maxmuudun turkiyun turkiya inta in leeg baad ka samaynaysaa waxaad odhanaysaa ismi maxmuud magacaygu waa maxmuud ana turkiyun anuu waxaan ahay nin turkiya ana min turkiya anuu turkiyaan ka imid waxaa halkan ku qoran khadiijatu suuriyatun suuriya ismii khadiijatu magacaygu waa khadiija ana suuriyatun anuu gabadh suuriyada baan ahay ana min suuriya anu dalka suuriya aan ka imid caliyun bakistaaniyun bakistan ayaa imkana qoran ana ismii caliyun magacaygu waa cali ana bakistaaniyun anu waxaan ahay nin bakistaaniya ana min bakistan baan ka imid axmed misriyun misr ayaa halkaana ku qoran waxaad markaa odhanaysaa waxaad maalan hadduu ku idhaahdo marka xiwaar weliba tahay waxa weeye wuxuu qoranayaa maa ismuk magacaagu waa maxay markaas ismi axmed soon min wamahay jinsiyatuka jinsiyaddaadu waa maxay markaasu waad odhanaysaa ana misriyun anu misri baan ahay min ayna anta xaggeed ka timid anaa min misra masr baan ka imid markay laba qof ku wada hadlayaan oo su-aalaha waa in mid kale ku weydiinayo oo dabeedna aad uga jawaabayso maa ismuka ismi maxamuud maa jinsiyatuka jinsiya jinsiyati ana turkiyu min turkiya baan ahay min ayna anta ana min turkiya saas oo kale التدريب الثاني تدريبka labaad waxa weeye tabaadل الxwaar isweydaarsada wada hadal iyo wada sheekaysi maعa زamiilika saaxiibka kama في الmiثaal miثaal tusaale waxa طa waaxid ardaygii kood wuxuu yihi haadaa akhi kani waa walaalkay huwa mudarisun waa macalin isagu itniin waxa weye ardaygii labaad ahlan wasahlan buu soo dhowow halka waxaa ku qoran akhi akhun mudaris intaasaa inoogu jirta oo labadaa ere baynu isticmaalay inta badan ukhtun tabiibatun waxaa markaa la odhan karaa haddii la dhaha man haadihi tani waa iyo haadihi ukhtii tani waa walaashay hiya tabiibatun waa dhakhtarad haddii la odhaha man haada kani waa iyo waxaa haadaa sadiiqii kani waa saaxiibkay wa huwa muhandisun waa nin injineer ah man haadihi tani waa ayo haadihi sadiiqatii tani waa saaxiibaday saaxiibaday weye saaxiibaday hiya daalibatun waa ardayd ayaad odhanaysaa man haada kani waa ayo haada akhi kani waa walaalkay huwa aalibun waa arday التdريب الثالث layliska saddexaad waxa weeye tabaadل الxwaar maca zamiilika isaguna waxaad isweydaarsataan wada hadal iyo wada sheekaysi saaxiibka idinkoo erayadan adeegsanaya kamaa fi lmithaali sida tusaalahan ku qoran mithaal tusaale waxa weeye da' waaxid wuxuu yidhi daalibkii ardaygii koowaad assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna da' itniin ardaygii lid wacalaykum asalaam idinka nabadgelya ahaato dushiinna ha da' waaxid ardaygii koowaad baa hadalkii ku noqdo wuxuu yidhi kayfa xaaluka xaaladaada bal ka warran caafimaad iyo guud ahaan xaaladaas iyo arrintaadu waa sidii daaytini wuxuu idhi bikhayrin waan wanaagsanahay walxamdu lilah ilaah baana mahad ku leh wanaagga uu siiyey waaxidba haddana kudh wuxuu idhi maa jinsiyatuka isirkaagu alguu ka soo jeedaa dal ahaan daitini wuxuu idhi ana bakistaaniyun anugu nin bakistaaniya baan ahay dabeedna da waaxid wuxuu idhi ardaygii koowaad ahlan wasahlan soo dhowow halkaa waxaa qoran turkiya suuriya misr turkiya ee dabeedna turkiyatun suuriya suuriyun misriyatun turkiyun ayaa iyaduna qofku markuu yahay dalka waa turkiya markuu tahay gabadhu waa turkiyatun ninku waa turkiyun dalku waa suuriya ninku u dhashayna waa suuriyun gabadh u dhashaytana waa suuriyatun dalku waa misra ninkuna waa misriyun gabadhuna waa misriyatun dabeedna atadriib Eh, wada sheekays haddii laga dhigayana waa sanoo kale uunoo waxa weeyaanuun eh, maa jinsiyatuka ana turkiyun oo kale min ayna anta ana min turkiya maa jinsiyatuka ana suuriyatun min ayna anti ana min suuriya maa jinsiyatuka jinsiyatii jinsiyatii bakistan oo kale min ayna anta ana min bakistan haddii laga sameeyo xwaar saasoo kale u noqon karaa التdريب الرaaبع layliska afraad tabaadil tabaadil الxwaar xwaar iyo wada sheekaysi isweydaarsada maca zamiilika saaxiibka kamaa fi lmithaal sida tusaale aan ku qoran almithaal tusaale waxa weeye daa waaxid ardaygii kood wuxu masmuka magaca daa itniin ardaygii lid baa ismi beder magacaygu waa beder baa la yidhahdaa badrun baa la yidhahdaa daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu idhi min ayna anta xaggeed ka timid daitniin ardaygii labaad wuxuu idhi ana min turkiya anuu turkiya aan ka imi daa waaxid ardaygii koowaad baa ku celiyo wuxuu idhi hal anta turkiyun aduuma nin turkiya baa tahay daitniin ardaygii labaad wuxuu idhi nacam haa ana turkiyun anuu turki baan ahay daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu idhi ahlan wasahlan soo dhowow buuri iqbaal bakistan anwar suuriya saciidun misr waxaad odhanaysaa markaa anwar bakistaniyun huwa min bakistan bakistan buu ka yimid anwar suuriyun anwar waa suuri huwa min suuriya suuriyu ka yimid saciidun misriyun saciid waa nin misriya huwa min suuriya eh, min misr misr buu ka yimid misruu ka yimid ama masr innagu masr baynu misra ayaa inta badan eh, loogu dhawaaqa iqbaalu waxaad odhan kartaa maala hada iqbaalun huwa bakistaniyun huwa min bakistan bakistan buu ka yimid anwar suuriyun waa nin suuriya huwa min suuriya ayuu ka yimid saciid misriyun waa nin misriya marka siyaabo badan baa loo dhigi karaa oo iqbaal baa odhan karaa ana bakistaniyan ana min bakistan hadduu isagu iska hadlayo anwar baa odhan karaa ana suuriyun ana min suuriya suuriyaan ka socdaa saciid wuxuu odhan karaa ana misriyun ana min misr masr misr baan ka yimid ama masr baan ka yimid yacni xiwaarka markaasaa u sameey oo nidaamka ugu sheekaysta wile kelmadahan التدريب الخامس وحوي الليلسك السناد تبادل السؤال والجواب مع زملائك إما كوا صاحب بدن أو قف ويكبدين لما قف وقرا ما هو saaxiibadaa isweydaarsada alif waa qaybta koowaade maxamuud moxamed baa wuxuu idhi miin baa ku qoroo maxamed ismii moxamed anuu maxamed weeye magacaygu ma masmuka adiga magacaagu waa maxay dabeedna ardaygii koowaad baa yidhi ismii maalan caliyun magacaygu waa cali masmuka adiga magacaagu waa maxay talaata ama daytinin ardaygii labaad baa yidhi ismii ismiga magacaygu khaalidun weeye masmka adiga magacaagu waa maxay da talaata ardaygii saddexaad wuxuu yidhi ismi anwar maa ismika adiga magacaagu waa maxay da arbaca afar ardaygii afraad wuxuu yidhi ismi mascuudun magacaygu waa mascuud yacni saasoo kale isu wadeersanayaan waa arday isbaranaysa ba oo qaybtii labaada ana min turkiya anugu turkiyaan ka imid min ayna anta aduu xaggeed ka timid markaasuu yidhi ana yacni min suuriya ayaan ka imid min ayna anta buu haddana yidhi aduu xaggeed ka timid daytinin ardaygii laad wuxuu yidhi ana min urdun maalan urdun baan ka imid min ayna anta aduu xaggeed ka timid da talaata ardaygii saddexaad baa yidhi ana min libiya anuu liibiyaan ka imid min ayna anta aduu xaggeed ka timid da arbaca ardaygii afraadna wuxuu yidhi ana min min sacuudiya ayaan ka imi midba meel buu markaa sheegan oo arday fara badan oo wax isweydiinaya jiim haddana maxamed wuxuu idhi ana turkiyun anuu turki baan ahay maa jinsiyatuka adiga isirkaaga waxa uu ka soo jeedaa dawaax wuxuu idhi ana min suuriya ayaan ka soo jeedaa maa jinsiyatuka adiga jinsiyadaadu ciraaq ayaan ka soo jeedaa maa jinsiyatuka jinsiyaddaadu waa maxay ama ana ciraaqiyun anugu waxaan ahay ciraaqi ana misriyun waxaan anigu misri ana suuriyun ayaan ahay wuxuu hi markaa ana eh, suuriyun maa jinsiyatuka adiga jinsiyaddaadu waa maxay daa arbaca ardayga afraad wuxuu yidhi ana eh, liibiyun ayaan ahay nin liibiya yadkuru wuxuu sheegayaa intaa aan ka soo warrannay oo dhan marka macnahay ku sheekaysanayaan buu kugu soo koobayaa yadkuru wuxuu sheegayaa kullu taalibin arday waliba ismahu magaciisuu sheegayaa wa isma beladihi waddankiisa magaciisana wuu sheegayaa wa jinsiyatahu isirkiisana wuu sheegayaa intaasuu arday waliba odhanayaa oo odhanayaa ana maxmuud ana turkiyun ana min turkiya ana caliyun ana suuriyun ana min suuriya أنا أحمد أنا مصري أنا من مصر intaas mid walba sheegaya magaciisa iyo wadankiisa iyo jinsiyadiisa wadanku u dhashay una التdريب السادس تdريibka لxaad waxa weeye أجib ka jawaab su-aalahan السaلaamu عalayكum nabadgelya korkiina ha ahaata buuri masmuka magacaa maad soonaysaa ana ma ismi محamed kayfa xaaluk bkhayri walxamdu lilah wad ohanaysa xaaladaada ka warran buu ku yidhi waxad odhanaysa markaa bakhayrin walxamdu lilah waa wanaagsanaa ilah baa mahadda leh min ayna anta adu xaggeed ka ana min soomaal baad odhanaysaa maalan soomaaliyan ka imi maa jinsiyatuka ana soomaaliyun ama jinsiyatii yani soomaaliyun jinsiyaddeedu waa soomaaliya ana soomaaliyun hal anta bakistaaniyun aduma bakistaani baa tahay waxaad odhanaysaa nacam ana bakistaaniyun ama laa ana soomaaliyun maya ee mayhi bakistaan soomaali baan ama nacam ana bakistaaniyun labada waa laga jawaabi karaa hal anta min suuriya ma suuriyaad ka timid waa odhan kara nacam ana min suuriya ama waxaan karaa laa ana min turkiya kamaan imana xagga turkiyaan ka imid maca salaama nabadgelyo way kale amba baxeen kolkaa intaa is weydiiyeen tabaadil الsu'aala wاljawaab maca zamiilik adigii saaxiibka su-aala isku weydiiya kuwan oo kale oo isweydaarsada iminkana waxa alqira'aةu wاlkitaabatu waa akhris iyo qoraal wada socda awala alqiraa'a marka hore waa la akhriyaya atadriib awal ama tadriib waaxid waa ka koobaad undur eeg kolka hore wastamic dhegayso waqra akhri maxaa halkan ku qoran ana aniga anta adiga nin yahow anti adiga gabadh yahay huwa isaga oo ninka ah hiya iyada oo gabadha ah طaalibun arday mudarisun macallin طabiibatun dhakhtarad intaasaa la akhriyaya haddana daalibatun ardayeed haadaa oo ismu ishaariya kan haadihi tan oo gabadhii ah khaalid oo isna magac nin leeyahay ereyada caynkaasa ayaa la akhriyayaa oo yacnihii marka hore la akhriyay lana qoraya dabeedna wuxuu yidhi atadriib thaani ama atadriib thaani waxa weeye layliska labaad dac calaamata sax waxaad saartaa calaamada sax saar calى alkelimati اlmumaailati fii kulli majmuuca koox kasta oo kelmada ah kelmadda kelmad kale oo la midihi ay meesha ku taallo calaamadda sax dul saar markaasi u qoray waxa weeye waxaa kolka hore qoran shan eray waa huwa isaga dabiibatun dhakhtarad anta adiga oo ninkii ah daalibatun ardayad akhun shantaa eray baa qoran haddaba huwa afartaa ku beegan kay isku midka yihiin saar waa huwado waa jiimka waa jiimka dabiibatun afar baa halkaa ku qoran iyadana waxa weeyaan waa daalka waa ka u dambeeya ayay isku mid yihiin anta ayaa halkaa ku qoran afartaa ka dambeeya daalka ku beegana u dambaysay isku mid yihiin daalibatun baa halkaa ku qoran afarta halkan ku yaalla taba'da ahee labaad ayaa daalibatuna isku mid yihiin akhun baa halkan ku qoran ee ka saddexaad oo jiimka ah ayaa akhunkaasi isku mid yihiin mid walba ka xagga ay iskaga mid yihiin laynkiisa tigaleeyo saxta oo hala garta inaad ereyga ereyga la midkaa garanayso waa meel hoosa looga bilaabaya qofka si waxyaabo badan hadhow tadaruj kor buu u soconayaa atadriib waxa weeyaan layliska saddexaad waxa weeye sil isku xidhiidhi xariiq isugu xidh bayna alkelimatayn almutamaailatayn labada kelmadood oo isku mid ah markii hore tan iyo taasi way isku dhow yihiin markii hore unbaad sax saaraysa halkeeda ku saaraysa tanna xariiq intaad ka bilowdo ayaa tan la midkaa ku joojinaysaa sidoo calaamaddaa kuu siiyey imanka oo kale sidoo calaamaddaa uu kuu siiyey oo kale ayaad xariiq isugu xidhaysaa marka halkan waxaa kuu qoran ma anta taalibatun nacam maa oo shay ah anta adiga daalibatun ardeed nacam haa ana aniga dabiibatun dhakhtarad man kuma hal ma yahay muxuu yahay weeye waa su-aashii maca oo ku lamaan waa la wax wada jira asala intaa halkaa ku qoran waa toban eray tobankooda halkan ku qoran haddaba mid walba mid ay leedahay baa xaggan kale ku jira sida tusaalahaa daalibatun la isugu xidhay ee daalka iyo talaatadaas way isku xidhan mid walba teeda saa xariiq ugu xidh oo isla doono taasina waa tadriibku waa sidaa atadriib araabic ka waxa weeye undur eeg wasamic dhegayso waqra akhri dabeedna huwa isagu aalibun waa arday hiya iyadu aalibatun waa ardayad huwa isagu mudarisun waa macallin hiya iyadu mudarisatun waa mucallimad ana turkiyun anugu turki baan ahay nin turki u dhashay baan ahay ana min suuriya anugu suuriyaan ka imid ana muhandisun anugu injineer baan ahay ana min bakistan anugu bakistan baan ka imid hiya misriyatun iyadu waa misriyad maxaa la samaynayaa uun iminka tan waa la akhriyayaa uun marka hore waad dhegaysanaysaa horta waad eegaysaa indhaad ku arkaysaa qoraalkeeda haddana waad dhegaysanaysaa marka macallinku marinayo dabeedna waad akhriyaysaa uun ثaaniyan alkitaabatu hadda iminka waa qoraalkii wataa qalinkii uu hayo alcardu waa soo bandhig waxa la qoraya waa alif iyo daal iyo daal saddexdaa xaraf ayaa lagu tababaraya qoraalkiisa kolkaa waxa u horeeya alifka u horeeya alifka waxaa lagugu tababarayaa saddex meelood uu galo marwuu u horeeya waa hamsadii alifkii reebnaa waa kii hamsada ahaa mar wuu u horeeya marna dhexduu ku jiraa marna wuu u dambeeyaa mid walba inaad qoraalkiisa barataa la doonayaa kolku u horreeya waa ana aniga halka u horraysu kelmadda kaga jiraa sa'ala wuu weydiiyey oo dhexduu kaga jiraa tawada'a wuu weysaystay halka u dambaysuu kaga jiraa kaasi waa hamsihii daal ayaa haddana la gelayaa daarun oo gurigiia wuu u horreeyaa mudarrisun macallinkii dhexduu ku jiraa waaxidun waa kow iyo ka koobaad oo wuxuu ku jiraa halka u dambaysa iminkana waa daalkii dahaba baa la odhanayaa wuu tegey halka horraysuu ku jiraa haadihii tan oo dig baa la tilmaamaya dhexduu ku jiraa ladiidun waa mid macaan markaana wuxuu ku jiraa halka u dambaysa haddaba atadriib tobabarkii muxuu noqonayaa qaabkii loo qorayo waa lagu tusay atadriib tobabarkii tadriib waaxid waa tobabarka koobaad mura biqalamika mura biqalamika qalimkaaga mari cala alxarfi xarafka dulmari maxaa lagaaga jeedaa ku dul feegaar baa lagu leeyahy wuu qoran yahaye si aad farta ugu barato ku dul qor kelmad waliba iminka hamzadii alif iyo daal iyo daala baa qoran kuwaa mid walba saddex baa laga daba qoray saddexdaa ku dul feegaar baa lagu leeyahy si aad farta ula eegato ha kuu fadhiisatee atadriibu haani kanna waxa weeye waa layliska labaadoo insakh adugu qori marka meelahan la baneeye xarii qale mid lagu dul qorayaa ma jiro way madhan tahay tii aad ka eeganayso waa laguu sheegay hamza u horrayso daal baa ku xigo daal baa ku xiga mid walba saddexdaa meelood ee madhan buuxi taa horena saddexdaa ay ku dul qora qoraalka khafiif ku dul yaallo ku dul feegaar weeye taa hore ta dambana meelahaa madhan ugu qor weeye atadriib tadriibka saddexaad waxa weeye kolkii hore waxay ahayd xarafkii baa keligii la qorayay iminkan waxaa la qorayaa mura biqalamika qalamkaaga mari cala alkelimati kelmaddan isku xidhan iminka weeye anaba halkaa ku qoran saddex baa qoran khadkoodu khafiif yahay ku dul qor oo ku dul feegaar sa'ala u weydiiye baa qoran saddex baa ka daba yaal saddexaas waxa weeye qalankoodu khafiif saddexdaa ku dul qor oo ku dul feegaar daarunba halkaa ku qoran saddex daar daarun baa ka dambeeya saddexdaa ku dul feegaar mudarisun baa halkaa ku qoran saddex mudaris oo khafiifa ah ku qoran saddexdaa ku dul feegaar waaxid baa halkaa ku qoran saddexa ka dambeya ku dul feegaar adug atadriib araabic layliska afraad waxa weeye insakh qor anaba halkaa ku qoran saddexda xariiqee bannaan adugu toos u qor oo iminka lagu dul feegaar maya sideedaa loo qoraya sa'labaa halkaa qor qoran wuu weydiiyey saddexdaa bannaan ku dul qor daarun baa halkaa ku qoran saddexda xariiqee bannaan ku dul qor oo qoraal adugu aad leedahay samee mudarisun saddexda bannaan qor waaxidunna saddexa ka dambeeya bannaan qor saasuu markaa laylaskoodu kuwaana noqonaya waa qoraalkii alcard b waa qaybtii labaad ka hore bandhig buu ahaa waana kitaabadii unbuu ka mid yahay kii hore alif buu ahaa oo alcardu waaxid buu ahaa bandhiga koobaad ee lasoo bandhigayo imika waa ra zay wow saddexdaasaa lagu tababarayaa inuu qoro ardaygu dabeedna ra'da mar waxa la qodaya iyadoo u horaysa mar iyadoo dhexda ku jira mar iyadoo u dambaysa zaa'iduna waa iyadoo u horaysa iyadoo dhexda ku jirta iyadoo u dambaysa wowguna isagoo u horeeya isagoo dhexda ku jira isagoo u dambeeya marka ra'da u horaysa ra'su weeye madaxa ra'a buu ka bilaabmay iyadoo u horaysa sibay u qorantaa ka duwan kolka kale turkiyun nin turki ah dhexday ku jirtaa sidaasay u qorantaa kale bikhayrin wanaag way u dambaysaa kelmadoo saasay u qormaysaa zaynab waa gabadh magaceed zaaidu way u horaysaa saasay u qormaysaa casmun waa go-aan dhexday ku jirtaa dabeedna saasay u qormaysaa casiiz yani casiiz waa qof ama awoodleh ama sharaf leh waxay ku jirtaa dhexda ee way u dambaysaa aanu jirta ta u dambaysa ta dhexe eegmayna ta u dambaysaynu ku soconnaa dabeedna saasay u qormaysaa wowgu wasahlan ahlan wasahlan wasahlan maaragtay ayaa u horaysaa wowgu khawla oo gabadh magaceeda dhexduu ku jiraa huwa wuu u dambeeyaa saasuu mid walba u qurmayaa haddaba atadriibu waaxid layliska koobaad mura biqalamika qalimkaaga dul mari oo ku dul qor cala alxarfi xarafka ku dul qor ra'abaa halkaa ku qoran saddexdaa khafiifka ah ku dul feegaanoo iyaga la eego zaay baa qoran oo khad culus ku qoran yahay saddexda ka dambeeya za'da khafiifka ah zaa'idaa ku dul qor waawba halkaa ku qoran oo si fiican khadkeedu u muuqdo saddexdaa ka dambeeya ku dul feegaar haddana atadriibu thaani layliska labaad insakh adugu saada u qor ra'ba halkaa ku qoran saddex meeloodoo bannaan oo la xariiqay baa ka dambeeya saddexdaa ku mid walba ra'a ku qor zaayiba halkaa ku qoran saddexda xariiqee bannaanee ka dambeeya mid walba ku qor waawba halkaa ku qoran saddexda xariiq ka dambeeya si toosa adugu ugu qor markaa kolka hore waa xarafkii oo lagu dul feegaarayo laguu sawiray marka labaadna waa meel bannaanood ku qoraysa xarafkii markan saddexaadna xarafkii oo kelmad ku jira ayaad qoraysaa atadriib الثالث layliska saddexaad mura biqalamika biqalamika qalinkaaga mari cala kelimati kelmadda isku xidhan ee xarafkaynu doonayna inuu ku jiro waa ra'sun oo madaxii ah waxa u horeeya ra'da dabeedna saddexdaa ka dambeeya ra'sun taasee khafiifka ah ku dul feegaan haddana ra'sun baa halkaa ku qoran ra'sun taasi waxaase ka dambeeya saddex xariiq oo maran oon waxba ku qornayn ra'sun adigu si toosa ugu qor turkiyun baa halkaa ku qoran saddex turkiyin oo khafiifa baa ku dambeeya qalinka ku dul qor oo taasi waxa weeyaan waa lagu dul feegaaraya zaynab baa halkaa ku qoran zaynab saddexdaa dambana ku dul feegaar casmun baa halkaa ku qoran saddex dambe ku dul feegaar baa ku qoran saddex dambe ku dul feegaar kaa hore waa ka khadka buuxa ee dhammaystiran ku qoran ee lagugu tusayo kuwa khafifkan waa lagu dul tanna waa insakh atadriib araabic insakh waa qor oo iskaa u qor ra'sun ayaa halkaa uu ku qoray saddex waxaa ka dambeeya xariiqoo maran saddexdaba buuxi turkiyuna saddexda ka dambeeya buuxi zaynabna saddexdaa buuxi casmuna saddexdaba buuxi casiizuna buuxi alwaxdat اthaaniya haddaba qaybta labaad ayaynu qaadanaynaa oo maaragtay tii horeynu soo dhammaynay alusra qaybtani waxay ka warramaysaa tii hore waxay ahayd atacaaruf bay ahayd ataxiyatu watacaaruf baryadiias barashay ahayd tanna alusratu waa qoys qoyskaa lagu barayaa magacyadiisa iyo eh, waxa loo isticmaalo alcardu waa soo bandhig kuwan dambe xiwaar saddexabay noqon doonaan tii koowaad baa lix xiwaar tanna waa saddex xiwaar oo ka dhaadheer ee eh, kuwii hore alxiwaaru alawal wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi eh, xiwaarun wada sheekaysi weeye oo u dhexeeya bayna caliyin ninka la yidhaa iyo wa camaar labadaas u dhexeeya caliyun baa yidhi asalaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato camaar baa yidhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelya dushiinna ha noqoto caliyun baa yidhi haadihi tani suuratu usrati waa sawirkii qoyskayga oo sawirkaa guuda dadka badani ku jiro wuxuu yidhi waa sawirkii reerkayaga ama qoyskayaga caliyun baa yidhi camaar baa yidhi maa allah waa maa allah yacni wuxuu leeyahay waa sawir wanaagsan caliyun baa yidhi ha camaar baa yidhi man haada kaasi waa ayo kaasi waa ayo caliyun baa yidhi haadaa waalidi kaasi waa aabbahay cadnaan ayaa magaciisa la yidhaha huwa muhandisun waana injineer xagga aqoonta iyo shaqada camaarba hadday waman haadihi taasina waa aya sawirkiibuu tilmaamayaa waa sawiradii qoyskao dham ku sawiran yahay ayuu leeyahy taasina waa ayo markaasuu haadihi waalidatii taasina waa hooyaday saciidatun baa magaceeda la yidhaah hiya tabiibatun waa dhakhtaradda iyaduna xagga shaqada iyo aqoonta camaar baa yidhi waman haadaa oo kaasina waa ayo caliyun baa yidhi haadaa sawirkaasina akhii waa walaalka ciisa walaalka ciise wey magaciisana ciisa la idhaha huwa aalibun isagu waa arday camaar ba haddana yidhi waman haadihi oo taasina waayo waa sawir inaneed caliyun wuxuu yidhi haadihi ukhti tani waa walaashay cablatu baa la yidhaahdaa hiya mucallimatun iyadu waa mucallimad wa haadaa kanna isagaa ugu sii daray jaddi waa awowgay wa haadihi tanna jaddatii waa ayeydii camaar waalidu waalidatun akhun ukhtun iyo jadd jaddun iyo jaddatun intaasaynu ku barno waa qoyska magacyadooda la isticmaalo alxiwaaru haani waxa weeye wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waa acid ku celi cumar baa wuxuu yidhi hal haadihi shajaratun tani ma geed ba cumaan wuxuu yidhi nacam haa haayo haadihi shajaratun tani waa geed geedkan lakin waa shajaratu nasab waa shajarad magacyada qoysku ku qoran iyadana cumar baa yidhi wuxuu idhi nacam haadihi shajaratun weeye markaasuu ku wuxuu yidhi haadihi usratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa qoyskii nebiga oo sida geedka laamihiisa iyo jiridiisa loo sawiray oo magacyadan lagu kala qoray cuثmaan wuxuu yidhi haadaa waaliduhu kani waa aabbihii nebiga aabbihii cabdullaahi waa halkaa ku qoran cumaru cumar baa isna wuxuu idhi wa haadihi tanina waalidatu waa hooyadii nebiga hooyadii aaminatu aamina cumaan baa yidhi wahaadaakanna jadduhu waa awowgii cabdulmualib cabdulmualib ahaa waa halkaasna ku qoran cumaan baa yidhi cumar baa yidhi wahaadaa camuhu kanna waa adeerkii alcabaas waa ka laanta xaggaa ku qoran cثmaan baa yidhi haada camhu kana waa adeerkiisii kale xamatu xamzi la odhan jiray labaduba ab cabdulmudalib bay ku xidhan yihin laamood oo labadaa waxaa dhalay yani cabdulmudalib baa dhalay cumar baa yidhi haadihi tana camatuhu waa addadii safiyatu safiya oo iyadana cabdulmudalib bay ku xidhantoo dhalay wahaadaa kana waxa weeye ibnuhu alqaasim abu aalib qudhiisu wuu ku qoran yahay inkastoo magaciisi aanu halkan ku muujin haada wahaadaa kan ibnuhu alqaasim waa nebiga inankiisii qaasim lo odhan jiray wahaadaa ibnuhu cabdullah kaasina waxa weeye nebiga inankiisii lo odhan jiray cabdillaahi cumaan baa yidhi ibnuhu ibraahim kanna waa inankiisii waa kaa u cumar baa yihi wa haadihi ibnatuhu tanna waa nebiga inantiisii sala اllahu alيه wasalam faatimatu la odhan jiray cuثmaan baa wuxuu yihi wa haadihi tanna ibnatuhu waa inantiisii kale ruqiyatu ee ruqya la odhan jiray wa haadihi tanna waa zaynabu inantiisii zaynab cumar baa yidhi wa haadihi tanna ibnatu waa inantiisii kale umu kulhuum umu kulhuum la odhan jiray waa afar hablood iyo saddex inan marka maxaa imika layna barayaa waxaa layna barayaa erayadan ay ka mid yihiin camun iyo camatun iyo ibnun iyo ibnatun erayadaa badan ayaa kusoo kordhay kuwa hore qaybta hore waynu kusoo soo qaadhanay kuwaasna way noogu soo kordhayaan haddana alxiwaaru haalid wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhegayso waa cid ku celi alummu hooyadii baa waxay tidhi haadaa aadaan alfajri kaa baxaya iyo dhawaaqaasi waa aadaankii salaada subaxda abwaabiha isna maqlo wuxuu idhi allahu akbar allahu akbar ilaah baa weyn ilaah baa weyn alabu haddana aabbihi baa yidhi ayna alawlaad xaggay joogaan carruurtii oo salaadii subaxbuu u toosay oo la wada sule carruurtii halkay joogaan ayuu ku yidhi islaantii alummu hooyadii baa tidhi sacadun inankii sacad filxamaam xamaamkuu ku jiraa yatawadda uu weysaysanaya isagu alabu haddana aabbihi baa yidhi wa ayna saciidu oo saciidna halkuu joogaa alummu hooyadu waxay tidhi saciidun fi اlgurfati saciid qolkuu ku jiraa maqsinka yaqra'u qur'aan qur'aanku isaguna akhriyaya alaba wuxu uhi wa ayna saciidatu inantii saciidina meeday alummu hooyadu waxay tidhi saciidatun fi lmusallaa meesha lagu tukaday guriga ayay ku jirtaa tusallii way tukanaysaa iyadu sacdun baa yidhi haadaa huwa almucطafu kani waa koodhkii buu idhi yaa anaabu aabbihii baa dabeedna yidhi wa ayna annadaaratu yaa saciid oo halkay taallaa muraayaddii indhuhuna saciidow muraayaddina halkay taallaa alaabu aabbihii baa dabeed saciid baa yidhi haadihi hiya nadaaratu yaa waalidii waa tan muraayaddii indhuhu aabboy markaasuu alabu aabbihii baa yidhi hayaa binaa ina keena ila almasjidi masaajidka aynu tagna ina mariya sacdun wa saciid sacad iyo saciid baa yidhi hayaa binaa ina mariya ayay iyaguna yidhaahdeen halkaa waxaa ku dhammaaday saddexdii xuwaar dabeedna almufradaat erayadii baan soo qaadanaynaa iyo kelmadihii alcardu waa soo bandhigii kelmadihii baa la soo bandhigayaa undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi suuratun taasi waa sawir usratun waa qoys waalidun aabbe waalidatun hooyo jaddun awow jaddatun ayey ibnun inan ibnatun inan camun adeer camatun edo awlaadun caruur shajaratun geed masjidun masaajid musallan meel lagu tukado musallantaas waa meesha had yee aynu nahno maaragtay mawraca oo kale ee lagu tukado gurfatun qol ama maqsin aadaanu اlfajri aadaanka subaxdii alqur'aanu qur'aanka kariimka micdafun koodh mid walbana sawirkiisii baa inoola socda nadaaratun oo iyaduna amuraayadda indhaha xamaamun xamaamka oo ah meesha yacni weysada iyo la galo yatawada wuu weysaysanayaa yaqra' wuu aqri'ayaa yusalli wuu tukanayaa mucallimatun waa mucallimad erayadaasi waa erayada inoogu jiray muxuu ahaa xawaaradiiba inoogu jiray erayadaasi saddexda ahaa atadriib altadriib alawal tadriibka koobaad waxa weeye ama layliska koobaad istamic horta dhegayso uma dabeed waxaad dhigtaa calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa cala suurati sawirka almunaasibati ku habboon marka la aqriyo sawirada maala mid walba marka magaciisa la sheego dee waad saxaysaa atadriib thaani waxa weeye layliska labaad qaybta alif weliba ashir tilmaan ila suurati sawirka allatii sawirka tasmacu aad maqasho ismahaa magaceeda oo marka uu ku dhawaaqo macallinku markuu macallinku ku dhawaaqo magacuu sheegayaa aadna sawirka farta saar oo tilmaan oo maala hadduu idhaahdo tusaale ahaan hadduu idhaahda yaqra'u kaa kitaabka haysto oo kale qof kaa kitaabka haysta dabeedna farta saar adugu kaa hore hadduu micdafu yidhaah tusaale ahaan waa la saxayay hadduu yidhahdo saasoo kale kanna markuu isagu aqriyo adna ka uu aqriyaba farta saar buu ku leeyahy isagu uu akhriyayaae adna farta saar atadriib ba waa qaybta labaad wuxuu labaad yidhi qul waxaad adigu tiraad sheegtaa isma suurati magaca sawirka allatii sawirka yashiiru uu tilmaamayo ilayhaa sawirkaa almudaris macallinku tanna waxa weeye dee waa idin soo sheegnay oo waxay leedahay qayb video oo la daawanayay leedahay dabeedna wuxuu ku leey markuu saa u saaro adugu magaca sheeg ka horena waxay ahayd magacuu sheegaya adugu markuu magaca sheega sawirkan afarta saar adugu saasay isaga soo horjeedaan mufradaat idaafiyatun halkan imika waxaynu ku gelaynaa erayo dheeraada ah oo aan xiwaaradii ku jirin oo loogu talagalay inuu qofku barto wax badan oo ka mid ah alcardu erayadiiba lasoo bandhigaya undur eeg wastamic dhegayso waacid dabeedna aadna ku celiyo dib u akhri markaad hore eeg qoraalkooda akhriska dhegayso cajaladda ama macallinku uu sheegayo dabeedna adna akrio akhriska soo mar labaad ku celi maxaa halkan ku qoran sittatun waa lix sabcatun waa toddoba amaaniyatun waa siddeed tiscatun waa sagaal casharatun waa toban oo ilaa marka hore khamsatun baynu xalay aynu habeenkii dhood soo dhigannay sidiibuu u wadayaa iyadoo qoraal ah oo nam iyadoo nambara ah, iyadoo xuruufu way isku hoos yaallaan dabeedna wuxuu ku leey alawal intaasaa lagugu tababarayaa intaa lafteeda xuruufta ah tirada ah التdريب الأول waa layliska koobaad sil waxaad xidhiidhisaa bayn alcadadi tirada wa suurati اmunaasabati iyo munaasibati iyo sawirka ku habboon halkaa waxaa ku qoran toddobaa sawirkaa ku jira murabbacah kanna waxaa ku jira sideed kanna toban baa ku jira ku xiga kaa kale ku xigana lix baa ku jirta kan kalena sagaal baa ku xiga haddaba way isku dhex daadsan tahaye eeg waxaad isku xidhaa nambarka iyo sawiradaa buugaag meesha ku qoran halka hore waa waxa weeye toddoba buug ta labaadna waa siddeed buug ta saddexaadna waa waxa weeye waa toban buug ta afraadna waa lix buug ta u dambaysa ee muxuu ahaa shanaadna waa sagaal buug haddaba tiradooda ku xidhiidhiyoo layn isugu xidh xariiq isu gaadhsii mid walba oo markaad toddobadaa joogto toddobadaa ka sarraysa layn xariiq ugu xidh way isku dhex daadsan yihiin atadriib الثaanي layliska labaad waxa weeye ratib اlacdaad waxa aad isku hagaajisaa tirooyinka oo iminka tirooyinkaasi yacni isku hagaaji oo say u kala sarreeyaan isugu hagaaji halkaa iminka maxaa ku qoran sabca tisca sita cashara ثamaaniya ayaa ku qoran markaa sida u kala hor waad arkaysaa inay isku dhex daadsan yihin oo marka saa loo eego de way isku dhex daadsan yihin dabeedna isku habaysay isugu hagaysnaayeen atadriibu haali tababarka saddexaad waxa weeye ashar ila alcadad waxaad tilmaantaa tirada alatii tasmacuhu ta aad maqlayso halkan waxaa ku qoran sita tisca sabca cashara amaaniya markuu macallinku ku dhawaaqo markuu idhaahdo sita sitada farta saar tisca markuu idhaaha farta saar التdريب الرaaبع layliska afraad qul الcadad waxaad adigu ku dhawaaqdaad sheegtaa qul waxaad tidhaa alcadada tirada aladii tirada yushiiru uu tilmaamay ilayhi tiradaasi almudarisu macalinku marka halkaa cashara usoo horaysa markuu cashara idhaahdo casharadaa farta saar cadadka ku dhawaaq fartuu saaraya maalan casharadaa markuu saa farta u saaro ma hadlaye aduu akriyo cashara dheh markuu amaaniyadaas farta saaro ma akriyaya isagu macalinku amaaniya dhe markaa markuu raba lixda saaro sita dheh oo adu akri ataraakiib naxwiya taraakiibta naxwigaa ah waa jumlooyinka xagga naxwadda ah atadriibu awal tobabarka koobaad tabaadil asu'aala waljawaaba maca zamiilik su-aal iyo jawaab isweydaarsada adigiyo saaxiibka kamaa fi lmihaalayni sida tusaale halkan ku qoran almithaal waaxid tusaalaha koowaad wuxuu leeyahay da' waaxid ardayga koowaad wuxuu yidhi ayna almicطaf koorkii halku yaallaa da' itniin ardaygii lood baa yidhi haada huwa almicطaf waa kan koorkii almithaal athani tusaalaha labaad waxa weeye saaad u samaynaysa jawaabaha lagu barayaa ayna algurfa qolkii halku ahaa maqsinkii da' itniin ardaygii lood baa haadihi hiya algurfa waa kan qolkii waa kan marka halkan maxaa ku ayaanu intaa ka samaynay ibnun waa inan musallan meel lagu tukado masjidulmasaajid xamaamun xamaamka suuratun sawir shajaratun geed nadaaratun muraayadda indhaha ibnatun inan waa laga samayn karaa xuwaar waxaa la karaa man haada kan waayo haadaa ibnii waa inankaygii baad odhan kartaa maa haadaa kan waa maxay haada huwa almusalla kan waa meeshii lagu tukanayey ayna almasjid haada huwa almasjid waa kan masaajidkii ayna alxamaam haada huwa alxamaam waa kan xamaamkii maa haadihi haadihi suura tani waa sawir maa haadihi haadihi shajaratun tani waa geed ayna nadaara haadihi nadaara waa tan muraayadda indhahu ibnatun man haadihi haadihi ibnatii tani waa inantaydii oo xiwaar ka sameeya ayuu yidhi التdريب الثالث الثاني tobabarka labaad tabaadal asu'aala waljawaaba maca zamiili kamaa fi lmihaalayn isweydaarsada su'aal iyo jawaab adiyo saaxiibkaa sidaa tusaalayaashan ku qoran almithaal alwaaxid tusaalaha koobaad ee lagu tabaraya waxa weeye da' waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi ayna saciid halkuu saciid joogaa da' itniin ardaygii labaad baa u jawaabay markaasuu saciidun fi lgurfati yaqra saciid qolkuu ku jiraa waxbuu akhriyaya maalan yaqra' alqur'aan mee qur'aanku akhriyaya buu almithaal thaani tusaalaha labaad waxa weeye da waaxid ardaygii koowaad baa yidhi ayna saciidatu halkay saciidi joogtaa da itniin ardayga labaad baa yidhi saciidatun fi lgurfa saciida waxay ku jirtaa qolka taqra'u alqur'aan qur'aankay akhriyaysaa maxaynu isticmaalay halkan saciid iyo kurfa iyo yaqra'u alqur'aan intaasaynu isticmaalnay halkana saciida iyo alkurfa iyo taqra'u alqur'aan intaasaynu isticmaalnay saalix baa markaa halkan ku qoran almasjid baa ku qoran yusalli ka samee hadal markaasa lagu odhanayaa ayna saalix halkuu saalix joogaa saalix fi lmasjid masaajidkuu ku jiraa yusalli wuu tukanaya saalixatun almusalla tusalli baa ku qoran markaasa lagu odhanaya ayna saalixa halkay inantii saalixa joogtaa markaasa saalixa saalixi filxamaam bay ku jirtaa tatawadaw way weysaysanaysaa shariif baa ku qoran alxamaam yatawada ayna shariif shariif me markaasa shariif filxamaam shariif wuxuu ku jiraa xamaamka yatawada wuu weysaysanaya shariifatun baa ku qoran albeyt tatawada markaasaa la odhanayaa ayna shariifa shariifimeeda waa inan magaceed shariifa fi lbeyt shariifi guriga ku jirta tatawada'u way weysaysanaysaa wallahu aclamu bisawaab wabilahi towfiiq